kitaabu اlxaji xajkiibuu u kitaab yahay ayb waa rubicii ugu dembeeyey cibaadaadka ayb xajkiibuu u kitaab yahay alxaju marka luqatan alqasdu waaye sharcanna qasdu اlbeyt اlxaraam liلnusuk beytka xurmada le kacbada in loo qasdo linusuki liأjli nusuki camal loola qasdo marka camal ayb sharcigii marka waxaa weeyaan alqasdu ilaa beyt اllaahi اlxaraam linusuk liadaaءi nusuk in loola qasdo ayb waa rukniga shanaad ee arkaanta islaamka wa sharaa'idu wujuubi اlxaji xajka waajibnimadiisa shuruudaheedu sabcatu ashyaaa toddoba shay waay toddobou xajka ku waajibaa shardi alislaamu islaamnimo gaalkii marka ma laga dalbanayo wاlbuluuqu qaangaar cunugii yaraa haba iska xajiyo haba ka ansaxa xajkee laakiinse hadduu qaangaaro waxaa laga rabaa inuu la yimaado xaj hor leh ayb oo waajibkuma aha isaga markaas waalcaqlu shuruudu sixana kama hadlayna wujuuban ka hadlaynaa ogow waalcaqlu caqli majnuunkii baa baxay iyo kii muqma calayhiga ahaa iyo yaa baxayaan iyaguna waalxuriyatu xornimo isagoo addoona buu xajiyey markuu xoroobo kadib xajkii waa laga rabaa islaamka ilaa markii hore uu aadayey ahlun lilwujuub mausan ahayn dadkii shardigii yacnii wujuubkaa ka maqnaa ninkan nin la leeyahay oo shaqo loo dirsan karo oo sidii la rabo laga yeelan karo waay marka xajkii marka ma ku laasimayo ayb marka waaj wujuubkiisii baa marka wax ka maqnaayeen markii hore hadduu xornimo helo inuu haddana xajiyo wa wujuudu zaadi sahay helitaankeeda iyo waraaxilati iyo gaadiid inuu helo sahay iyo gaadiid inuu helo ayb watakhliyatu ariiqi jidkii e, yanii e, e, watakhliyatu ariiqi jidka qaali ahaanshadiisa muxuu ka qaali yahayna wax cabsi ah ayb inuu ka qaali noqdo wa imkaanu lmasiiri socodkiina inuu suurtagal yahay ayb wuxuu leeyahay marka dhowr shardi buu marka u yeelay xajku marka wuxuu u baahan yahay islaam buluuq caqli xuriya iyo istidaaca istidaacadii baa marka laba u qaybsamaysa warkan dambe wa wujuudu zaadi waraaxilati watakhliyatu ariiqi waimkaanu lmasiiri istidaaca way intaaso dhan hadii lasoo gaabiyo istidaacada marka laba nooc waa istidaaca binafsi iyo istidaaca bilgayri ay uqaybsantaha xajka marka la joogo alistidaacatu binafsi qofka inuu isaga xajkii awood u leeyahay isagiiba uu tegi karo taas marka waxay tahay sahay inuu haysto nafaqada dadka ay waajibka ku tahay inuu nafaqeeya in nafaqadoodii uu diyaar ay u tahay gaadiid uu ku aada inuu haysto wakti uu ku tago xajkoo kale inuu ka harsan yahay ayb dariiqii inuu aamin yahay oo haddii dariiqii marka aamin uusan ahayn oo marka jidkii tuuga iyo dad naftiisii khatar u ah ama maalkiisii khatar u ah ay joogaanna ma leha istidaacadii waa maqan tahay waxba ma waajibayaan ayb alistidaacatu bilkayrna waxaa weeyaan qofka dhintay isagoo marka aan xajinin buu dhintay amase qofka macduubka la yidhaahdo daabaddii aan ku sugnaa karin waa qof aan daabaddii ma ku sugnaa karo nin hadda gaadiid raaci kara maahanoo safar ka bixi kara maaha waa cad sariir saaran labadoodaas marka waxaa dhici karta inay kayr wax ku awoodaan kayrku waa maxay midkan macduubkae sariirta saaran hanti hadduu haysto oo qof ku kaga xajin karo oo uu ku kiraysan karo qof inuu yidhaahdo orod iga xaji oo uu u dhammaystiri karo xajkiisii uu markaa buuxin karo dhammaystiri karo xajkii waa ku waajibay waa ku waajibay istidaaca bilkhayr buuna haystaa waxaana waajib ku ah lacagtiisii inuu intuu qof ku kireeyo uu yidhaahdo orod soco iga xaji bax sidaasna looga xajiyo haddii uunan marka saa ku xajinin taqsiiru ku dhex jiraa <coughs> ninkii dhintay isagana marka isagoo xajkii markaa lagu lahaa dhintayna waa laga xajinayaa isagana nacam oo tarikadiisa iyo hantida uu ka tagaa laga xajinaa nacam oo dhaxalka iyo waxaas oo dhan waa ka waxaa ka horeeya xajka qofka haddii uu dhintay isagoon xajinin hantina uu ka tegey hantidaas inta aan dhaxal loo qaybinin in qayb laga bixiyo waa xajkiisii lagu maamulo oo la yidhaha orod ninkana laga soo xajiyo qof kalea ka xajinayo marka taasina waa istidaaca bilkhayr istidaaca bilkhayr aada loo weydiiyaa marka tarikadiisaa laga xajinaya haddii qof ku tadawucaana dhib ma laha ilmihiisii iyo qof hadduu yidhaha anaga anaa ka xajinayo aabbahay waxna kama raba cidna waa fiican yahay dii laakiin si kale hadda dad diyaar wax alloo waayo isagiina nin lacag ka dhintay hanti ka dhintay uu yahay hantidaasaa xajka lagu aadayaa nacam qaybtaasaa looga goynayaa dhaxalka faraqa ma loogu shubayo kuwa dhaxaltooyada raasumaalkaa marka laga xajinaa tariikada raasumaalkeeda ayb maxaa yeelay xajku wuxuu ka mid yahay min xuquuq illaah xuquuqda allana in la guto waa zako oo ku baaqatay oo kale layskama dhexlaayo ilaa maalkan horta qaybtii masaakiinta laga saaro oo laga bixiyo istidaaca bilkayrna marka taas waay istidaaca binafsi iyo istidaaca bilgayr labadaas u qaybsamaya marka waimkaanu sayridaas marka macnaheedu waimkaanu lmasiirida wuxuu ka wadaa in ay jiraan wakti yacni eh, meesha uu joogo iyo meesha xajku uu ka dhacaayo wakti xajku inuu ka haray uu ku tegi kara meesha ayb maalan ninkii istidaacadii awooddii baa waxay buuxsantay yowmu carafoo kale buuxsantay safar intuu halkan ka qaadana suurtagal maahan inuu ku tago wakhtigaas iyadoo asagoo carafo haleeli karo wakhtiga xajka ka haray iyo wakhtiga isaga safarkiisu uu qaadanayaa wakhtiga safarkaa badanba oo halkan hadduu ka dhaqaaqo xagga uu tago iyadoo xajkii tegey buu tegayaa qofkaas marka sanada dambe unbaa marka xajkiisu noqonaya wujuubkii shardi ka mida maqan oo imkaanulmasiir ah socodkiisu marka waa inuu wakti xajku inuu ka haray wakti uu ku safri karo meesha uu ku tegi karo ayb wa arkaanu اlxaji xajka arkaantiisa arbacatun afar waay arkaantii marka xajku kaaga bilaabay shuruud sharaa'idu wujuubi اlxaji markuu soo sheegay kadib xajkii markii la gudagala maxaa isaga waajibaya wa arkaanu اlxaji xajka arkaantiisa arbacatun afar waay alxraamu maca الniyati alxraamu ixraam maca niyatina lala qabo xajkii baad niyeysanaysaa ixraamkiina waa ku daray markaa niye ixraam marka maxay kala yihiin niyadu iyada waxaa weeyaan de maxalkeedu waa qalbi af shaqa kuma laha ixraamkuna waa maxay ixraamkii waa waxa aad xiranayso xajka aad markaa ku dhawaaqayso noociisa ood sheegto oo labayka xajatan ama labayka cumratan iyo labayka xajatan wa cumratan iyo aad tidhaahdid marka labayka xajatan wa cumratan waxay u dhigantaa allaahu akbar oo kale udhigantaa soo ma garani dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan xajkii salaada niyada lagu dhawaaqaayo iyo soonka iyo oo yani naweytu usalli farda duhri la dhahayo waxaa laga soo qaatay xajka xajkaa looga qiyaas qaatay xajka maa niyada lagu dhawaaqaa haabuu ku leeyahy waa lagu dhawaaqaa xajka see loogu dhawaaqaana labayka cumratan labayka xajatan maxay tahay buu ku leeyahay labayka cumratan iyo labayka xajatan haddaad qiyaas u baahan tahay takbiiratulixraamkay u dhigmaan naam adiga takbiiratulixraamka inaad ku hadasha yaa kugu haystaan naam ayb laakiin ma jiraa nebigu intuusan dhihin labayka xajatan wa cumratan intuunan dhihin nawaytu اlxaja ma yidhi rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ma dhihin marka niyadu waa wax ka soo horeeya ixraamka of uu ku qabanaya meeshii miiqaadkii markuu yimaadana allahu akbartii oo kale waayo markuu labayka xajatan dhaho markaas nin xaj ku guda jira waayo waxaa ka xaaraan a wixii qof xaajiya uga xaaraan ahaayoo dhan sida marka aad salaadda isu taagtaba qalbigaa niyada gelinay markaa niyadii gelisay kadib ayaa allaahu akbar dhahaysa allahu akbartaa maxay tartaana allaahu akbartaasi salaadaa lagu galay oo wixii ka dambeeya iyada cuntadii waa kaa xaaraam cabidii waa kaa xaaraam hadalkii waa kaa xaaraan saasuu noqonaya xajkiina sidoo kale waa marka takbiiratulixraamkii iyo waxaa isu qiyaasan marka ixraamkii soo ma garanin niyadii laakiin xaj iyo soon iyo salaadba qalbiga unbay ku jirtaa mana ka soo baxayso ayb alixraamu ixraam maca niyati lala qabo hadda meeshaan ogow ha isku khaldin ha dhow alixraamu min almiiqaati iyo meeshaan ha isku khaldin aan alixraamu min almiiqaat waajibaadka xajkay soo ay ku imaan doontaan waa min waajibaati alxaji halkanna waxaa taala alixraam min almiiqaat inta kuma jirto waxaa marka kala duwan in la xarmado iyo in miiqaadka laga xarmado in miiqaadka laga xarmadaa rukni maaha iyada waa waajib laakiin aslanba in la xarmado taasaa rukni a nacam adaadan waxba xarmaninba ood iska gasho camal xaj adoon waxba xarmanin rukni baa kaa maqan nacam ayb ma ansaxayo xajkaagii ayb xajka marka la joogo marka shaaficiyadu waxay leeyihiin arkaan waajibaad iyo sunanay leeyihiin arkaan waajibaad iyo sunan arkaanta waxay ka wadaan iyaga wixii xajku wixii aan bedel lahayn arkaanta waa wixii aan bedel lahayn ilaa in la sameeyo iyaga maahanin arkaantaas xajka marka qaarna wakti bay leeyihiin bilow ilaa dhammaadka sida wuquufu carafa oo kale duhurka kadibay bilaabataa ilaa maalinta dambe waagu uu ka baryaayey ayaa wakhtigeedu uu joogaa haddii maalinta tobnaad waageedu dilaaco uu baryo waa dhammaatay wuquufu carafa waa la waayey bedelna male wakhti la soo celin karaana isaga male xajkii bis waa u dhammaatay markaa haddii marka ay wuquufu carafo kaa tagtay waxaad samaynaysaa uun keliya asaa kuu sheegi doono camalu cumra ayaa ku xalaaloobaysaa beydkaa tegey waa dawaafay sacyi baad samaynay waa xiirane bis baa socotay sanada dambena marka xajkii waa kugu laazimayaarkaan marka waxaa la yidhaha meeshaan wixii aan bedel iyagu qabin oo haddaad ka tagto iyaga inaad la timaado ay shardi tahay qasab tahay arkaantaasaa marka waxay isugu jirtaa kuwo wakti leh ay ku dhammaadaan waa wuquufu carafa kuwana wakti ma laha ay ku dhammaadaan dawaaful oo kale iyo saci bayna safa walmarwa iyo wakti ma le ehe ay bilowdaan bay qabaan laakiin dhammaad ma leh nin baa maalan xajkii tegey dawaafkii ifaadaha isagoon samaynin buu kusoo tegey dawaaful baa u dhiman muxuu samaynayaa weligiis marka intuu sidaas yahay naag ma tegaayo waa iska weligii naag ma u tegaayo xaaraanay ka tahay maxaa yeelay taxallulkii dambaa u dhiman ninkan waxaana marka xajkiisa uu ku taam noqonayaa inuu inta laabto dawaaf iyo sacyi soo sameeyo markuu dawaaf iyo sacyigii soo sameeyo markaas bis xajkiisi waa taam haddii la doono hal sana ha kasoo wareegto dawaafulifaaduu wakti uu bilowduu leeyahay wakti dhammaada male la ayb arkaantii marka waa kuwa aan bedel kalayn waajibaadku bedelay leeyihiin qofku hadduu waajib min waajibaati اlxaji ka tago xajkiisu waa jiraa laakiin bedel ayaa ayuu leeyahay bedelku waa maxay bedelkii marka wuxuu noqonayaa inuu ama eh, neef inuu bixiyo nusug neef meesha ari ah uu bireeyo ama oo xajka lagu meeshaas xaramka lagu qalo ama inuu toban maalmood soomo ayb oo ay tahay saddexna meelaha xajka uu ku soomo hadday u suurtoobayso wakhtiga xajka haddii wakhtiga xajka kadib uu yahay camalkaas wakhtiga uu ka tegey waajibka uu ka tegeyna toban maalmood buu soomayaa saddex gaara iyo toddoba meel marka isku xigto meel wakhti kale ah ayb waajib marka waa wixii bedelkaas leh waay ama neef ah lagu bedeli karo ama lagu bedeli karo toban maalmood soonkooda farqiga marka waajib iyo rukni udhaxeeya kaas waa ruknigu bedel ma qabo waajibku bedelo wa arkaanu اlxaji arbacatun xajka arkaantiisu waa afar alxraamu ixraam maca niyati lala qabo wujuuhu lixraamkuna waa saddex wej ifraad iyo tamatuc iyo qiraan ayb shaaficiyada ifraadkaa u fadli badan bay leeyihiin maxaa yeele acmaal zaa'idoo badan baa ku jirta laba safar buu xajkii iyo cumradii u kala gelaa cinda marka waxay leeyihiin alajru calaa qadri اlmashaqa ayb saasay ku salaynaya qiraankiina nebigaaba xajiyey isaga xoolou waday tamatucana nebigu waa tamaniyey low istaqbaltu min amri ma stadbartu ayb maa suqtu lhadya ayb hadyi ma aanan soo kaxeeyeen waana alaa walaa axlaltu waa xalaaloobi lahaa cumradii horaan ku xalaaloobi lahaa alixraamu ixraam maca niyati lala qabo inaad marka ixraamato waa rukni wاlwuquufu istaagid bicarafata carafa la istaago ayb maalinka sagaalaad waaye duhurkii baa istaagu bilowdaa ilaa iyo maqhribkii qoraxdu meesha ay ugu dhacdo qofka qayb maalintii ka mida iyo qayb habeenkii inuu joogaa laga rabaa meesha habeenku marka waxa yar ay kusoo xasilaysaa waxay tahay in waa qoraxdu meesha kugu dhacdo hadaynan qoraxda kugu dhicin meeshood ka hor ka soo tagto qofku waajibaadkiibuu ayay gelaysaa waajib buu ka tegay marka waxbaa iyuu ku kabaa marka walwuquufu bicarafata uu istaago waktigeeda daruurigaana ilaa waagu uu ka baryay waa iska socdaa qofkii aan maalinkii soo haleelin hadduu habeenkii istaago uu ka soo tago waa waa leeyahay xajkiisu waa ansaxaya waawaafu dawaaf bilbeyti la dawaafo saddex dawaafaa jirto dawaafulquduum iyo dawaaflifaada iyo dawaafulwadaac dawaafulwidaac dawaafulquduumku waa marka ugu horeyso maka gelaayo dawaafka uu samaynayo dawaafulquduumkaasi waa sunno qofka mfridkaa sunna u yahay qaarinkuna sunna u yahay mutamaticuna waajibu u yahay awaafuquduumku waa cumradiisu ku jiraa ilan ayb ninka mutamatica ah, dawaafulquduumkiisu marku galo dawaafka uu samaynayo waa kan cumradiisii dawaafkeedii waa isagu marka lagama maarmaanu u yahay waa dawaafaa waa saciinaya waa xiranana cumruu dhame dhameeyey marka xajkuu sugaa marka laakiin qaarinka ninka iyo ninka mufridka ah marka ugu horeysay beytka galaan waxaa loo sunneeyaa inay dawaafaan sida taxiitulmasjidka oo kale dawaaf markay sameeyaan sacyi bay haddana samaynayaan bistintoodu addaysanayeen rag iyo dumarba ixraamkoodana baaqi bay ku ahaanayaan maalinta sideedaad yowmu tarwiix xajkay aadayaan sideed iyo sagaal meeshaasay jiraan maalintii tobnaad ramyuljimaar bay samaynayeen dhagaxi bay tuurteen tintii bay xiireen hadigii dhagaxay tuurteen hadigii bay gowraceen waa xiirteen markay soo aadeen dawaafay sameeyeen dawaafkaas marka kee waaye waa dawaafu rukni kan hadda u sheegaya kaas maalinta tobnaad la sameeyo dawaafu rukni ama dawaafu ziyaara ama dawaafu lifaada saddexdaas magac buu leeyahay dawaafkaas marka saddexda qolo mutamatica qaarinka mufridka kulli waa sameynaya ninka mutamaticaana waa dawaafkiisii xajka waaye kii cumrada soo dhammaystay ma ogtahay qaarinka iyo mufridkanna waa dawaafkoodii xajka waaye ninka qaarinka dawaafkan uu samaynayo waa dawaafu xajihi wa cumratihi labadaas halkaan xabaa u asan ninka mufridkaana waa dawaafkii xajkiisii ou lahaawa saddexdooda marka waa samaynayaan kan waana rukni saciga marka lasoo gaaro marka ninka mutamatica saci kalaa laga rabaa isaga maalintaa tobnaad dawaafkan gadaashiisa inuu saci sameeyo liannahu maxaa yeele sacyigiisii hore cumradiisii baa la tagtay xajka sacyi buu rabaa isaga ayb ama alqaarinu wاlmufridu qaarinka iyo mufridku hadday horay sacyi usoo sameeyeen hadda sacyi lagama raban sacyi bayna safa walmarwa waa biskiyoodii hore ayaa u ah sacyi iyaga dawaaf hadday sameeyaan waa iska soo tegi karaan ayb marka rukniga kale wuxuu yidhi waawaafu bilbeyti dawaafka saddexaadna waa kan lagu soo sagootiyo kan marka rukniga saddexdan dawaaf kee rukni ahna waxaa rukni ah dawaafulifaada midka maalinta tobnaad la sameeyo ninka mutamaticana dawaafulquduumkiisu rukni u xisaabsan yahay laakiin you rukni u yahayna cumrada mase xajka cumradiisuu rukni u yahay ile arkaanu waa dawaaf sacyi iyo xalqigu ninkan mutamatica wuxuu rabaa inuu inta cumraysto kadib xajkiisa ka dhigto marka dawaafuulquduumku isagu wuxuu u yahay rukni min arkaani cumratihi ayb kuwan kale laakiin labadan kale dawaafulquduumkan sunno unbuu u yahay bis ayb maalinta tobnaadna saddexdooda qolaba dawaafka ay sameeyaan waa dawaafu rukni kaasna waayna midka uu hadda sheegayo wasacyu bayna safa walmarwa safiyi marwe oo la sacyiyo ayb iyadana marka waa arkaanta xajkay ka mid tahay ayb wa arkaanu اlcumrati cumrada arkaanteeda arbacatun afar waay iyadan alixraamu xarmasho waطawaafu dawaaf wasacyu sacyi wاlxalqu aw الtaqsiiru xiirasho ama gaagaabin fii axadi اlqowleyni qowl kala dhahayo xalqigu waa sunno wuxuuna ku dhisan yahay khilaafkooda tinta oo la xiirto istibaaxatu maxduur miya mase waa nusug inay nusug tahayna xoog badan cumrada marka iyo daxajku ismale ogow nacam cumrada wuquufu carafa iyo waxaas iyada ma qabta nacam hadda hadduu qofka halkan ka baxo oo inuu cumraysto ou rabo dawaaf iyo sacyi bis iyo xalqi xajka iskale wuquuf iyo mabiid iyo waxa iskale waa xaj cumro male iyada ayb wa waajibaat اlxaji xajka waajibaadkiisa hayru اlarkaani arkaanta aan ahayn arkaantuba ile waa waajibe yani waajibaadka aan arkaanta noqonaynin alaaثaةu ashyaء saddex shay alxraamu min almiiqaati waa kan marka miiqaadkii oo laga xarmado mawaaqiiddu marka mawaaqiid zamaani iyo makaani baa kala jiraan mawaaqiidka zamaaniga waa alxaju ashhuru macluumaat uu ilaahay yidhi waa shawaal dulqacda iyo maalmaha ugu horeyso dulxija miiqaadka makaaniga ahna waxaa weeyaan eh, shanta miiqaad oo nebigu sal l slam uu tilmaamay oo dadka madiine ka imaanaya ugu miiqaad shisheeya waa dulxulayfa dadka ka imaanayo yeman iyo meelahaasna waa yalamlam dadka ka imaanayo nejdi iyo kor dhulkaas iyana iyo kuweyt iyo dhulkan khaliijka iyo badanaa dadka ka imaanayana qarnulmanaasil ayaa waxay u tahay ayaa waxay u tahay miiqaad u ah naam qarnulmanaasil marka saylay hadda dhahan daa'if iyo meelahaas xaggeed qolada iyaguna markaa shaam iyo ka imaanaysana iyo masar iyana juxfa ayaa waa juxfa ayb raabakh ah hadda la yidhaha marka meeshaas ciraaq iyo dhankaas iyo mashriq qolada ka imaanaysana marka waxaa u adaatu cirqin ayb mawaaqiiddu marka siyaabahaasay kale kala tahay qofkii marka meeshaas ka soo xajinaayo meelahaasuu ka soo xarmana qofkii meel kale ka xajinayana meeshii uu soo maro oo meelahaasuu la xugun noqona nacam ayb meeshaa meesha meesha uu soo maro ayuu la xugun noqonayaayo halkaas markuu maraayo ama ku aadan yahay ayuu xajkii marka ku dhawaaqaya ama cumradii iyo wixii uu xarmanayo ayb ixraamkii marka waa kaasaa lama ogolo marka inuu miiqaad dhaafo isagoo xaj iyo cumro niyeysan inuu miiqaad iska gudbo ma la rabo haddii uu gudbo marka oo miiqaadkii isagoo dhaafay kadib uu xarmado ama uu camalba bilaabo miiqaadkii buu dhaafay camal buu gudagalay cumradii buu iska sameeyey dawaaf buu iska bilaabay waxba markaas laaban maayee waajib buu ka tegey waajib hadduu ka taga maxaa laga rabaa neef buu bixinayb bedelay leedahay iyadu marka waa taas haddii marka intuu miiqaadkii dhaafay isagoo ah, yacni markaas uu dib u laabtay haddana isagoon camal bilaabin buu dib u laabtay markaasuu soo xirtay meesha ka soo xirtay waxba lagama rabo markaas ayb alxraamu min almiiqaati miiqaadkii oo laga xarmado bilihii xajka bil aan ahayn hadduu xaj ku dhawaaqana bishaan oo kale rajab ayuu wuxuu yidhi labayka xajatan waktigiisii lama joogo alxaju ashhuru macluumaad ma bilaabaninba xajka muxuu isu rogayaa cumrow noqonaa marka iska soo noqon maayo cumro unbau samayna saasuna uga xalaalooba wa ramyu ljimaari halaai saddexda dhagaxoo la tuuro saddexda yacnii buurood oo la tuuro الsuqraa wاlwusطىa wاlkubraa ramyiga yani wاlxalqu iyo xiirashadii waajibaadka hadda intaanu ku koobeen laakiin wax badan buu ka tego sunooyinka uu ku daray isaga waajibaadka uu ka tegey waxaa ka mida mabiitu musdelifa waxaa ka mida mabiitu mina waxaa ka mida dawaaf اlwadaaci ayb waxyaabahaas o dhan marka waajibaadka uu ka tegay ku jir ku jiraan ayb waxaa ka mida qofka mutamatica naxriga ama dabixiga gowraca hadiga hadiga isagoo waajibuu ku yahay qofka mutamatica iyo qaarinka isagoo laakiin wuxuu ku socdaa m ifraad ahaan ifraadku marka ninka mufridka ah wax hadiya iyo xoolo isaga lagama rabo marka inahaasoo dhanna marka waajibaad waayo wuuna ka tegey xajku marka waajibaadkiisaabu badan ayb wa sunan xajka sunooyinkiisana sabcun toddoba waay alifraadu ifraad in lagu xajiyo waa sunno haddii ifraadka layska dhaafo qiraan ama tamatuc la xajiyana waa la yeeli karaa saddexda wej culummada waxay ku ijmaaceen saddexdoodu inay inuu bannaan yahay saddexda wejba inay bannaan yihiin ayb marka yaa fadli badan iyay isku hayaan iyo mararka qaarkood in la fasakho waa yani qofku hadduu xaj keliya xirtoo kale inuu hadyina uusa wadin inuu fasakhaa waajib mia mase waajib maaha war dheer baa ku jira wa sunanu اlxaji sabcun alifraadu ifraad wahuwa taqdiimu اlxaji xaj horumarintiisu ay cala alcumrati laga hormariyo waad xajinaysaa markaa xajka dhammaysata haddana cumro gaara samaynaysaa wاtalbiyatu talbiyadii labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika laka afضل الxaji alcaju haju xadiidku saasuu ahaa xaj waxaa ugu fadli badan midka dhiig badan lagu daadiyo aadna talbiyada loogu qayliyo wa awaafu اlquduumi awaafu اlquduum awaafu اlquduumki isaguna waa sunno iyuu sunno u yahay laakiin mufridka iyo qaarinka mutamaticu dawaafu lquduumkiisu waa rukniba iyuu rukni u yahay laakiin xaj mase cumro cumrow rukni u yahay gurigaaga ad dalkan markaa ka baxdood labeyka cumratan dhahda markaa miiqaad ka gaarto maka markaa tagto ugu horaysa dawaaf baa samaynayna haada dawaaf maa xukmuhu waa rukni dawaafkan xukunkiisu muxuu rukni u yahay cumradii aaxiratayuu rukni u yahay dawaafkan saci baa la imaanaysaa waa rukni isaguna sacigaas xalqi baa la imaanaysaa isaguna waa rukni tinti baa xiiraysaa kadib dharkaagaa bedelanaysaa waxaa tahay nin xalaal ah maalinta la gaaro sideedaadka xaj aadaysaa markaas nacam maalintaas haddana xaj hor le baa xihanaysaayoo labayka xajatan baa leedahay marka ninka mutamatica ah dawaafu اlquduumi fii xaqihi waa rukni cumradiisa rukni u ah labada kale laakiin ninkii halkan marku ka baxayo labayka xajatan iska yidhi eh, marku maka aado marka beytka inuu salaamo waayo gurigiisa inuu iska taga waa laga fiican yahay meesha uu ku degaayo inuu iska taga maahane inuu beytkii tago dawaaf sameeyo dawaafkaas uu samaynaya maa xukmuhu waa sunno isago kaas ku socdaaqaarinkuna waa sidoo kale dawaafkiisu waa sunno isao weli waajibaadkiisa lama gaarinba xaj ile ma bilaabanine sacyi bay le ayuu haddana ku daraan sacyigaas marka wuxuu noqon karaa rukni xajkiisa dambe rukni u noqon sacyigii laga rabi lahaa xajka hadda kan waa u noqon karaa kan oo markaas uu samaynayo hormarsanayo ayb tintiisa waxba kama taabanayo waana weli qof muxrim ah ilaa xajka xajku markaa markuu bilowdo waa iska baxayaa minuu seexanayaa sideedaadkii sagaalaad carafaaduu jooga tobnaadkii acmaashiibuu qabanaya maalintaas tobnaad dawaafulifaada bis ayuu samayna dawaafulifaada hadduu sameeyo isagu sacyi inuu ku daro maalinkaas ma aha acmaashii dabcan ramyiga iyo hore usoo sameeyey iyo wixii la xiriiray ayb marka saa darteeda halkan marka dawaafulquduumi markuu kuleeyada isaga wuxuu ku socdaa dariiqada ifraadka ahayd sidaas marka u garo wاlmabiitu bimusdelifata musdelifo oo la baryo bacdu shaaficiya saan qabaan bacdi kalena waxay qabaan inay waajib tahay muxaqiqiinta qaar ka mida ah ibnu khuseyme iyo kalena waxay qabaan rukni inay tahayba mabiitu musdelifa wax bedela inaysanba lahayn iyadan oo rukni ay tahay marka waana xoog badan tahay mabiitu musdelifa xukunkeedu ma sahlana ama waa rukni ama waa waajib marka inaan lasahashanin mabiidkaasna marka dadka taagta daran inay ku gaaraan habeenkii ay baryaano subaxi ku gaaraan shardi maahana waa iska soo tegi karaan eh, dayaxu marku dhaco waa iska soo tegi karaan eh, oo habeenbarkii marka la dhaafo nisfuleylka naagaha ilmaha iyo inay iska soo tagaan waa u banaantay iyo wixii dad caajisa wada markaan wixii kalena marka inay meesha salaada subax ku tukadaan yaa laga rabaa wlmabiitu biminan mino baryideeda mino oo la baryana marka maxaa tee waayo marka mabiidkan mina laba wakti baa la baryaa markuu xajka bilaabanayo duhurkii sideed maalinta sideedaad duhurkeeda minaa lagu tukadaa casirkii baa lagu tukadaa maqribkaa lagu tukadaa waxaa lagu tukadaa cishihii waa la seexdaa habeenka sagaalaad ku soo gelayso jiifkaas miyaa marka kan hadda uu sheegaayo maya kaas ma aha ee mabiidka mina ee waajibka waa kan maalmaha damba wa oo maal habeenka koo iyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad ya ya soo wuxuu leeyahay marka eh, mabiidkaas dambe waay marka habeenka kow iyo tobnaadka kow iyo tobanka ay soo gelayso iyo labiiyo tobanka waa in la jiifaa mina habeenka marka ay saddex iyo tobanku soo gelayso qasab maaha faman tacajala fii yowmayni falaa ima calayhi waman taahara falaa ima calayhi ninkii rabaa joogaayo laakiin labadaas habeen waa qasab oo waajib waayo haddii laga taga marka labadaa habeen oo qofku mino uusan baryin waxaa laga raboonayaa marka inuu bixiyo bedel oo dam labadii habeen marka mabiidkana maxaa laga cabiraana mabiidka ictibaarkiisu waa maxayna akaru leyl inuu joogo waa mina xuduudda mino inuu akaru leyl uu joogo habeenka badankiisa haddii habeenka badankii uunan joogin xaggaas ee wax yar un uu ka joogo saacado aad u yar hadduu mino ka soo gaaro ka joogo mabiidkaas habeenkaas waa tegey haddii marka labadii habeen habeenna uu la yimaado habeenna sidaasoo kale oo uga tago qiimo markaa uun masaakiino wax siinaya un marka qadar marka neef kaamilana kuma waajibin marka wixii marka u qiimo noqon karaa barkeed oo masaayuu masaakiin u qaybinaya xaramka ayb hadduu marka mabiidka labada habeenoo isku jirta waay waxaa hal eh, dam markaa uu ka waajibayo demku meelahaas marka dadku aada uguma baraarugayaan waxaa dhici karta qofku inuu inta baxo habeenkii kooiy tobnaa koo iyo tobanka soo gelaysoo kale dawaaf inuu iska aado dawaafulifaadihii inuu daahiyaa dhici karto soo dawaaf inuu is yidhaahdo hadhow marka baabuurka uu la soo wareero ama jidkii uu ka dhumo siduu marka maalinka habeenkii oo dhan marka maka ugu dhex wareegayo ayaa laga yaabaa subaxiiyo soo dhow inuu mino soo galaba intaas habeenkiina khaarij mina ayuu ku jiray mana oga marka dadku in waajib uga dayacmaayo iyo inuu uga dhumaayo iyo meeshaan baryideedaba waxba uma fahamsanaba nacam meesha baryideeda maqsuud waayo marka nacam ilaahaa lagu addoonsaday nacam baryideeda marka maqsuuda marka habeenka akarkiisa in la joogo waayo meeshaas nacam qofku markay qoraxda dhacaysa hadduu joogo uu ka tago toddoba saac sideed saac habeennimo hadduu dawaaf iska aado subaxa xataa hadduu kusoo tukado maka dhib male ninkaa habeenka badankiisa mina waa joogay isaga ama marka qayb hore ka joog ama qayb dambe ka joog habeenka badankiisa lagaa rabaa inaad meesha ku hoyato ayb dadka laakiin cudurdaarka iyagu lahoo xoolaha raacayo ama maal uu ka dayacmayo kaloo reebaadiyaha ah iyagu rusaa la siiyo kuwaasayb wawaafulwidaaci awaafulwidaaci isaguna sunnu ka dhigi awaafulwidaaca halkan shaaficiyada laba qowl laba wej bay meeshaan ka leeyihiin laba qowlaa ku jirta amase laba wej marka kan xooga badan waxaa weeyaan oo macmuulka ah oo madhabkuna uu ku socdo sidaan ma aha uu sheegayo marka madhabku wuxuu ku socdaa mashhuurna ku ah dhexdiisa dawaafulwidaacu inuu yahay waajib ee uusan ahayn sunno sunankiibuu kusoo daray isaga hadda ayb marka haddii sidaas loo dhigo dawaafulwidaaci marka wuxuu noqonayaa waajib hadduu waajib noqdana bedel buu u baahan yahay haddii laga tago meeshaana marka dadku waa ku rafaadsan yihiin dawaafulwadaac maxaa la yidhaahdaa sidiisa dawaafulwadaac waxaa le yaas iska leh xaj maaleh mase cumraa iska leh dawaafulwadaaca awalan xajkaa iska leh cumradu ma leh taa waxaan ujeedaa ninku hadduu intuu cumraysto cumradiisii dhammeeyo maka inuu ka tago uu rabo inuu dawaaf sameeyo waajib ma aha kuma aha maxaa yeele dawaafulwadaac dawaafulwadaac min acmaali اlxaji w tan labaad ee in laga ogaado u baahan waxay tahay dawaafulwadaac waktigiisa waa goorma markaa xajka soo dhammayso saddex iyo tobanka markaad mino ka soo tagto ama labiiyo tobankiiba aada soo tacajusho xajkaagii sidaas uu ku dhammaado maka kama bixi kartid maka safri kartid ilaa inaad dawaafulwidaac samayso maka kama safri kartid ilaa dawaafulwidaac aad ka samayso safarkan marka maxaa laga wadaana sunnada nebiga ma aysan dhihin maka soomaaliya ugama soo safri kartid maka yeman ugama soo safri kartid lama dhihin safar umaa sheegay haddaad marka maka ka baxayso jiddo aadaysid oo maka inaad ku soo laabata aad rabta xataa ma bixi kartid maka kama bixi kartid ilaa inaad samaysa maaha dadka marka ibtilada ugu badan oo qabsataa waxay tahay xajkii buu soo dhammeeyey makuu ku soo laabtay jiddou danka leeyahay war dawaafulwadaac ma samaysay maya dawaafani weli maanaa baxayuu ku leeyahy dawaafulwadaaciiba wuxuu u haystaa markuu soomaaliya aadi rabo uun inuu iska sameeyo inta ka horaysa marka xaggaasu aadaya madiino iska aadaya hadduu doono wuxuu aadayaa jidda maalinka un diyaaradda uu ku qoran yahay saacadaha ka horeeyo inuu soo dawaafa rabaa sharciguna marka wuxuu leeyahay laa yanfiranna axadun qofna markuu soo xajiyo kadib yousan iska dhaqaaqin iska dhaqaaqin marka macnaheed marka jidda haddaa aadda waa iska dhaqaaqday soo maha haddaa jidda aadda waa dhaqaaqday waa baxday haddaad soomaaliya aadana waa dhaqaaqday marka waxaa laga rabaa qofku intuusan maka ka dhaqaaqin dawaafkaas uu sameeyo kadib iska dhaqaaqo haddii marka uu safar galo ee uu safar aado isagoon dawaafulwidaac samaynin maka ku soo laabto ma la qallayn karaa dawaafulwidaac maya waa tegey dawaafulwidaaci wakhtigiisa mar haddaadba baxday oo masaafatulqasri meel gaarayso safarba la dhihi karo aaday dawaafulwidaaci waa tegey beddelkiisa unbaa lagaa rabaa neef ayb dadka qaarkoodna meelahan marka loogu sheega waxaa laga yaaba inay halkaa neefka ku qalaan ma saxsana iyadana xoolihii marka in xagga la geeyo ama xagga qof jooga la yidhaha xoolo qal lacag wax loo diro la wakiisho ayb wa dawaafuulwidaaci dawaafulwidaaci dawaafulwidaacu marku maaha waa waajib wa ragcataa dawaafi dawaafka labadiisa ragco wayatajaradu rajulu ninkii marka dhar wayatajaradu rajulu ninkii wuu iska dhartiraa cinda alixraami ixraamka agtiisa can ilmakhiidi wax la toltolay wax la toltolay oo dhan buu iska dhardhigaa ninkii maxaa laga wadaa marka makhiid makhiidka dadaa iyaguna waxay u fahmaan wixii dun la mariyey oo dhan oo go haddii dhinacyada laga harqaamo darfaha haddii laga harqaamo wuxuu leeya maya dharkan dhar dunaa lagu tolay sidaas ma laga wada makhiidka makhiidku waxaa weeyaan waa dharka adiga jirkaaga ku suuraysan sida funaanadda iyo shaatiga iyo matantaha iyo surwaalka iyo waxyaabahaasaa laga wadaa nacam ayb w adiga jirkaaga ama qoortaadii baa lagu cabiray gacmo gacmihii baa lagu cabiray lugihii baa lagu cabiray waxaasaa ka dheeraanaysaa nacam amaa laakiin mare iska sideeda yani hoosgunti ah hadday harqaaman tahay iyo hadday yacni darfaha ka harqaaman tahay iyo dhib ma laha nacam xataa haddii inta la harqaamo qofka uu saas u duubto sida macawisyadan u samaysan yihiin wax saas u badano ma laha iyada laftirkeedu ma dhib badan ma laha sababta waxay tahay eh, ma jirkaaga kuma cabirna makhiid ma ahan dhar makhiid a ah maahan oo jirkaaga lagu cabiray oo lagu gooyey maaha lugtii iyo meel lug laga geliyey gacan laga geliyey ma qaba isaga nacam makhiidkuna kaasaa la yidhaahdaa marka dadka marka in badanoo ka mida ah waqtiyada waxay markaa sidaa la akhriyo waxay moodayaan in laga wado makiidku inuu yahay wax allaale wixii dunba ay gaartay waa iska ilaalinaya wayalbasu wuu labisanayaa isaaran buu labisanayaa hoosgunti iyo waridaa'an iyo go' ayuu labisanayaa kore abyadayni cadcad sunno waay marka abyadayni haddaysan caddaynoo laba maroo madoo iska gashto wax baasa ma lahan naaguhu iyagu wax cadcad iyo waxaaso dhan maan dharkooda caadigoo asturkooda hadda ay qaataan unbay qaadanayaan labay iska ilaalinayaan bis niqaab iyo waxay iska ilaalinayaan iyo galofiska la geliya gacmaha ayb laa tantaqibu اlmarأaةu اlmuxrima niqaabkan la sheegayana waxaa laga wadaa midkan marka yanii burquca ama midkan la xiro oo ama geluus ha lahaado ama meel laga soo xiro xarig ha lahaado oo wejiga marka haweentu ay ku asturto kaasaa niqaabka laga wadaa ayb amaa wax xirmaaya haddaysan ahayn oo markay niman iyo wax lamidoo kale ay aragto jilbaabkeedii kore hadday saas iskugu soo dado wax dhiba malaha iyadoo laftirkeeda dadaa waxay u qaateen marka laa tantaqibu almar'atu lmuxrima in laga wado wejioo dhan ma dabooli karta in laga wado nacam ma laga saas macnuhu maahane mara niqaaba wejiga ma ku daboolo kartaa laga wadaa nacam intay xajka ku jirta nacam niqaabku marka waa dharka nooc ka mida waa nacam madaxa marka shadi iyo xirid leh laakiin hadday sadli samayso maro kor ka jirtayoo jilbaabkeediio kale isku soo dayso kale naagaha rasuulkaa samay jiray sala allahu alayh ali wasalam iyagoo muxrimaad oo xarman niqaabkaa iyada marka la diidaa dad baa marka aada masalada wejiga intay ugu tashadudaan ee sidaanna aan yeelayninba sadligii ee iyagu marka niqaabkoodiiba iska watan waana muxrimadoo xaj ama cumray xarman waana la reebay ayb muxaramaat اlixraamku axkaam badan iyo ataa wabilahi towfiiq sal اl sl